wax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega waa subaxnimo khamiis ah taariikhdana ay ku beegan tahay ko tobanka bisha koowaad labada kun qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah magaalada muqdisho caasimada soomaaliya maanta waxaa la filayaa in uu ka dhaco banaanbaxyo waaweyn oo loogu soo horjeedo damaca etoobiya ay ku doonayso inay qaadato qaybo ka mid ah badda soomaaliya banaanbaxyadaasi waxaa hogaaminaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxaana halkaasi lagu muujin doonaa sida ay dowladda iyo shacabkuba ay ugu soo horjeedaan faragelinta xoogan oo dowladda etoobiya ay ku hayso ee madax banaanida soomaaliya sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale xogayaha qaramada midoobe ayaa ka wada hadlay xiisada gobolka kasoo cusboonaatay ee udhexaysa dowladaha etoobiya iyo soomaaliya waxaana markaasi labada mas-uul ay si xoogan uga wada hadleen faragelinta etoobiya ay wado in markaasi ay ku qaadato qeybo kamid a ah badda soomaaliya qodobadaasi wixiinugu soo kordho ayaan barnaamijka ku eegi doonaa xubintii kalamaan ayaa sidoo kale ku dhegeysan doontaan waa mar kaliyo faraqaynta wararka waxaan ku baraarugo furfuro bishimaha ma waayo beenay la wareegayaaniyo baaqii daran baan maqle balooley markaan idhaahdo hurdada barkimaada dhigtawa waxaan ku gashimaha ma waayo banay wareegayaaniyo waaqii daran baan maqle balooley imaan idhaahdo bulshoy berigeena hooyo mashaakiyo wallahi barto dhaafsan karo muqdishaan ka bilaabila baraabaan ku dari lahaa barwaaqada taalkismaayo barbaro barbaro kama baaqsadee shakhsi beecin karo aqoonsigu badalasha iyo cadaayi barto dhaafsan karo muqdishaan ka bilaabila baraabaan ku dari lahaa barwaaqada taalkisma iyo berbero berbero kama baaqsadeen baadil eh, weye eh? yeah, yeah. About some way, Lord, that I heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo subaxlaba ad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho maanta magaalada muqdisho inteeda badan waxaa ka dhacaya banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo ee damaca etoobiya ay ku dooneyso in markaasi ay qaadato xeebaha gobolka awdal iyo sidoo kale e, magaalada saylac waxaan arrintaasi si weyn ugu soo horjeedaa dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed meel kasto ay joogaan iyo wadamada qaar oo faragelinta etoobiya ay ku hayso madaxbanaanida soomaaliya walaa xoogan ka muujiyey wadooyinka waaweyn ee caasimadda ayaa intooda badan xiran waxaana la sheegay in loo xiray banaanbaxa maanta ka dhacaya ee magaalada muqdisho waryaheena cabdulaahi bataan xidig oo markaasi soo maray qeybo ka mid ah waddooyinka caasimada ayaa stuudiyaha igula sugan cabdulaahi saaki waad aragtay xaaladda magaalada muqdisho inteeda badan waddooyinku ay xiran yihiin waxaa la sheegay in banaanbaxa uu dhacayo bal saaki maxaa indhahada kusoo aragtay waa mahadsantahay farxaanow caasimada muqdisho gaar ahaan gobolka banaadir iyo degmooyinkiisa saaka waxay ku waabariysteen jawi hore aanay markaa u aqoonin saakay waxaa hal mar markaa waagu bariyay iyadoo dhammaan wadooyinka ay xiran yihiin isu socodka gaadiidkana markaasi aanu bataatanba ka jirinin wadooyinka iyadoo la ogol yahay in markaa dadku ay si caadiya ah u lugeyn karaan jidadka farxaanu sababta jidadka loo xiray ayaa ah in maanta uu jiro banaanbax weyn oo looga soo horjeedo damaca dowlada etoobiya ay ku dooneysa qeybo kamida ah biyaha soomaaliya waxaana sii kordhaysa diidmada ay la kulmayaan markaasi go-aanadii dhowaan adis abab ah ay ku gaareen madaxweynaha maamulka somalilan iyo sidoo kale ra wasaaraha etoobiya abiy axmed taasoo markaa falcelinteeda laga dareemi karo in muddooyinka ugu dambeeyaba guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolada uu ka socday dibadbaxyo xoogan kuwaasoo laga soo horjeedo damaca etoobiya ay ku dooneyso qeybo kamida ah biyaha soomaaliya banaanbaxan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa eh, la sheegay inay hogaaminayaan sidoo kale wadooyinka ay markaasi dadkaasi eh, iskugu soo bixi doonaan markaad fiirisid eh, banaanbaxyadii hore ka dhacay kan maxay ku kala duwan yihiin waa mahadsantaa farxaanow hadda jidadka qaar oo aan markaa isheedu qabanaysay intii aan dhex socday durbadiiba waxaa bilaabanayay dad shacab iyo sidoo kale arday isugu jira oo isugu soo baxay fagaaraha laamiyada sida isgoyska lamber afar oo haatanba ay ku sugan yihiin dad markaa aada u badan oo loo diyaa loo diyaarinayo qayb qaadashada markaa banaanbaxan farxaanow banaanbaxan wuxuu kaga duwan yahay banaanbaxyadii hore marka la fiiriyo in lasii ogaa banaanbaxan maalin maalinta khamiista oo maanta ah in maalinnimadii arbacada shalay la sheegay in maalinka khamiista ah uu jiro banaanbax xoogan islamarkaana aynan shaqay doonin dhammaan jidadka iyo ganacsiyada sidii aana dhacday oo maantay eh, ma jiro gaadiidka ay dadweynuhu isticmaali jireen inay caadiyan sidii horey looga bartay u shaqeeyaan sidoo kale goobihii ganacsiga waxaana lagu wadaa halkaas dhowaan inay tagaan eh, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo halkaas ka jeedi doono khudbadaha ku aadan eh, diidmada in ummadda soomaaliyeed ay si cad markaa taasi u cadeyneyso eh, damaca etoobiya ku aadan biyaha soomaaliya farxaan intaas waxaa sii dheer in eh, damaca etoobiya diidmada uu la kulmayo ay tahay mid heer caalami ah marka laga yimaado in baaqyada wadamada eh, marka caalamka iyo gobolkuba ay soo saareen ku aadan in etoobiya ay ilaaliso madax banaanida soomaaliya haddana waxaa jirta in culammada soomaaliyeed sidoo kale jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku nool dalalka eh, caalamka intiisa kale in ay iyaguna si wada jir ah ay u diideen damaca etoobiya ay wado taas waxaa sii dheer in maaragtay jabhadda ka dirirta etoobiya etoobiya iyaguna inay dhankooda war ka soo saareen oo ay markaa ku sheegeen in etoobiya ay markaasi faragelinayso madax banaanida soomaaliya marka banaabaxan oo ah mid si guud caalamku uga soo horjeedo damaca etoobiya oo haddana uu ahaa mid lasii ogaa xilligan inuu maanta oo kale dhici doono islamarkaana jidadku ay xirmi doonaan waxaa lihi karaa qeybo kamid ah waxyaabaha uu uga duwan yahay banaabaxyadii hore uga dhici jiray muqdisho cabdulaahiyow eh, dhanka kale madaxweynaha wuxuu la hadlay xogayaha qaramada midoobe ee eh, markaasi wuxuyna waxayna ka wada hadleen inta badan xiisada gobolka ka cusboonaatay arimahaasi haddii aad fiirisay waxay ka qorayaan mas-uuliyiinta wada hadlay warbaahinta maxaa labada madaxweyne wax uu muhiimsanaa ka wada hadleen maxay ahayn waa mahadsantaa farxaan madaxweynaha soomaaliya horta waxa uu wadaa eh, dadaala duulimaasiyadeed isagoo isticmaalaya janaalada siyaasadda etoobiya waxaa lagayabaa dadka qaarkood in ay markaa markii durbadiiba ay kusoo dhacday in biyaha soomaaliya damcooga jiro ay durbadiiba in la diriro oo awood military looga hortago laakiin madaxweynaha taas mid ka duwan uu isticmaalay inuu wadamada caalamka uu markaa u diray fariin isagoo qaarkood taleefonka kula xiriiriyay qaarkood safaro ugu tegay oo ugu dambeeyay markaasi xogeyaha markaasi antonio guteres oo aan ognahay in markaa dowladda soomaaliya iyo mareykankana uu xiriir fiican markaa ka dhexeeyo madaxweynaha waxay ka wada hadleen waxaa kamid ah in markaasi xaaladda gobolka laga ilaaliyo qalalaase sidoo kalena in laga wada shaqeeyo sidii wadamada madax banaanidooda markaasi loo ilaalin lahaa oo ayna jirin in wax faragelin shisheeya Ah. een marka ay timaado arintan madaxweynaha iyo sidoo kale cotares ee ka wada hadleena waxay soo aadaysaa iyada oo caalamka intiisa badan ay markaa cod dheer ku leeyihiin in etoobiya ay ka joogto xaaladda haatan ay ku socoto oo aan ahayn mid u fiican gobolka kaasini wuxuu ahaa waryaheena cabdulaahi bataan xidig oo aan wax ka weydiinayay saakii banaanbaxyada la filayo inay ka dhacaan caasimadda iyo sidoo kale wadooyinka muhiimka ee xiran iyo sidoo kale wadahadalka ay yeesheen xogayaha qaramada midoobe iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyadoona hadaladaasi xoogga lagu saaray sidii soomaaliya ay markaasi garab lagu siin lahaa ee damaca etoobiya ay ku dooneyso inay qaadato biyaha qeybo ka mid ah soomaaliya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqaynta wararka gabagabada barnaamijka falqaynta wararka ayaan isla soo gaarin waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan walaaliyaala kalamaanay goodshay cadaya laascaanood wixii naga raacay weedinkii ogaaye war ma soo rogaal celiseen warba wajananka somalilan ba etoobiya ku maqanyahy muxuu soo rogaal celiyaa waar warkaa naga dhexgelinaya imika laascaanood isku haya warba waxaan maqli jiray kasi waaye wax waa qabaal waana kabataan war bashiiroo gabagaa reer laascaano waa ka aqo og eedda dagaalkana sidaan xogta ku haya lagaagama dhowo gaariga tiknikada ahoo lagu diriray ragga isku qabtay ugarowe iyo gaalkacyihii ka soo kala jeedaan hayay war ma qaranka iyo hubkii somalilan bay buntland isku haysataa warba welgeed bay soomaaligeelaya gawaarida ku dagaalami jidhe eh. hadda goojaadda xaggee ku ogeyd warkalamaanay dagaalka laascaanood ka dhacay eh. ugu yaraan siddeed ninaa ku dhimatay yaa la yidhi tobaneeyena waa ku dhaawacmeen eh. gaari tignik ah laysku qabsaday yaa la yidhi oo somalilan laga furtay waana gurmadkii laascaanood tagay yaa la yidhi waxaa isku haya waan cuquubadaydii baa ku dhacday iskada warwaaqlow soomaali disdhexba isma dhaammaane horaana loo yidhi laba abayse kala goostay midna cad macaan ma cunine hadda salaadiintii baa dhex gashay baa la yidhi arrinta xaaladduna waa qabowdoo magaaladu waa xasiloon tahay warnimayo hadda kahor waxaa la yidhi gabyaagii cali dhuux aadanahay ayaa geel niman culimaa ka soo dhacay kadibna culimmadii ka daba timid oo waxay dhaheen warni annagu niman culimaahanahayo geelayna noocel aan kuu ducayne kadibna gabay dheer oo ugu quusgooyey uu tiriyey oo uu ku soo gebangabeeyey meeriska ah waxba haysirrabin waan arkaa shiikh inaad tahay waana u diiday oo waa ka tageen waa waad dambena oo xanuunsan oo tabar dhigayoo meelgeed jalbeebkiisa jiifa baa nin u yimid odayuhu wuxuuna yidhi caliyow sidee lagu hayaa calidhuuxna wuxuu ninkii ugu jawaabay waxaan u malaynayaa geeli aan culimada cuqubada ka dhacay in layga raacay marka waaqla waa kale cuqubadeennibaa ka soo baxdaye masuugga culumaa laheeduu soo wadaahu dhihi doonaa wax ku qaadan maysan wacdaraha adduunke weydiiya culimadaawardaidinkusuugaculmmakalasaadhaaninaryaadhaha iyo tiin aabbaho dagaalka ku dhintay inuu lahay walee ma dhici karto oo hadda xabad agoonu leedahaa jirta miyaadna leedihiin warkalamaanay war ma haysiine soomaalidu intay isku mashquulsanayd oo waxaas hadda la wax lamida isku haysteenoo ku dhimanayeen ayaa dhulka warkoodii hore ma qabsatay xog laga ogaaday dagaalka khawaariijta ee galmudug ka socdana waxay sheegaysaa nimanka godadka ku jiro jeexjeexa weli ka dagaalamaya inay oramo yihiin saddexdii bilood ee lasoo dhaafayna waxaa la yidhi oramadii ugu badnayd ee shabaab ku biirta ayaa dalka soo gashay oo kuwa ugu badan ay ka soo galeen gobolka bakool qaar kalena galgaduud war soomaalidu intay sii tahriibaysa waa loo soo tahriibaya war soomaalidu intay lahaayeen qurbannaga yurubnaga kanadanaga maraykannaga dareefiyannaga ayaa waxaa ku socotay dhulkanaga badanaga cirkanaga meel walbannaga hargeysa joogta hargaysa joogta igawalee somalilandarka way ka badan tahay war hadda dhalasho ma siiseen waar taayaana allah u naxariista gabay cabdulla raagatiriye waxaa ka mid ahay maxaad sidii sacuudiga warqada ugu sameey wayde khamiis reer burcaabaa wuxuu yidhi muusow orama keentaya badda siisaya iska daysayaa waa yeelkadaaye war gabar joogta magaalada hargeyso fariin u dirtay madaxweyne muuse biixi waxay tidhi madaxweyne waad u jeeddaa shacabkii somalilan iyo soomaali meel kastoo ay joogto carada ay ka qaadeen heshiiskaad etoobiya la gashay ee waxaan kugula talinayaa inaad tidha waayii sixireen intii aan la joogayoo waa dawaqmay wax aan saxiixay iyo wax aan qorayna kalama ogeyn hadda markaan soo laabtay aan isqur saaray waxaana ii soo baxday inaan qaldanaay oo laymaan heshiiska la sheegaaya aan saxiixayna waxaanba ka ogaaday soomaalida caradooda ee aniga wax aan ee waxaan ogaay ma jirto soomaaliduna raalli ha ka ahaato warbow muuse masaacadaanu waalay taagi oo nala taagay qaadahayaa war waxaa la yidhi rawaahu fulaan ibnu fulaan yajuusu fi ru'asaa yajhal wayansaa wayaclam wa rubbamaa yajbun hmm. oo micnaheedu yahay madaxda waxaa u bannaan inay ogaadaan inay asiibaan inay ag maraan oo hilmaamaan inay cabsadaanna waa dhici kartaa mararka qaar nawaan idinku kaftan baa u leedihiine niman calamadii kiristaanka wata madaxweyne muuse bixi markay u ducaynayeen ee aamiin laga daba lahaa meesha inaani fayoobi ka jirinoo dadka la dhin sarcaadiye waan dareemayey ducada nimanka marka xasuusta waxay ku soo dhacdaa laftanagaa badinagaa cirkinagaa iyo dhulkinagaa warkalamaane waxaa la yidhi baaqi edhiis laga maqliyo baa ka soo yeedhay barbarkaba haddii loo fasiro beenta odayaasha bilow fiican weeyiyo go'aan baahi loo qabeeye bahbaha iyo haddaan kala ahayn beele iyo reero boggaa laga midoobo dadkii waa baraarugeye ha yeeshee barwaaqada jirtoon ugu boqoolayno iyo baabka laga doonayaan ii bislayn weliye barqa kulul itoobiya markuu booqasho u aaday bahdilkiyo siday ula dhaqmeen biixi lala yaabiye birigiyo baddeennaan abiibila ku taamaayey inuu bililiqaystayo hadduu boob ku rabo saylac booto orama weeye fudayd lagu binayn maahe cadow boqonta kaagoy raboo bele u soo taagan bamba culus haddaad weyde iyo baaba iyo kaare bakoorado in layskaga celshaa waa bannaan tahaye dadkayguu birmadayaan dhagxumu buugga noogeli aryaadhaha soomaali horeaba loogu digayo waa tii la yidhi beerfiican lama babashe maloogu baaqo bowdlameer beerfiican lama babashe maloogu baaqo bowdlameer war cabdulo jiritaanka qarankeenna iyo jiilka nabaddiisa amxaarka wax jeeqaaqayaan mari jawaabtiye jiri iyo hadduu sayd raba waa jahaad culuse kurka inan jara abaa u qoran iyo jeedalkaan baray war bashiiroo dadka maxaawsiree daniba weli kama hadleene warba waanaa matalahaya waar wallaweyney dhulka somalilan iyo badkeeda maxaa idinka idinka galay baryaadhaha samigae cabdullana waxau yidhi how yaan dadka caadaw loo duulayn dalkana la dhigin daaleel yaan dadka caadaw loo duulayn dalkana la dhigin daaleel warkalamaanay soomaalidu waa qabaarmooge waxaa la yidhi gobolka geeska afrika qowmiyadaha ugu badan badanee ku nool waxaa ugu caansan uguna badan soomaalida oromada xabashida canfarta tigreega iyo sawaaxiliga waxaa la yidhi oromadu waa kala diin waana kala dhaqan xabashidu waa kala diin waase isku dhaqan tigreegu waa kala diin waana isku dhaqan sabaaxiligu waa kala diin waana kala dhaqan soomaalidu waa isku diin waana isku dhaqan su waxay tahay taariikhda lama arkin tigree oo diin ku kala duwan oo dhexdooda beelbeel isu dilaya oo kuraas isku haysta ama dhuldaaqsimeed ama ceelbii laga cabo weligeed lama arkin oramada diinta iyo dhaqanka ku kala duwan oo ayaduna wax lamid waxlamida isku haysata weligeed lama arkin sabaaxili diin iyo dhaqan ku kala duwan oo waxaasii wax u dhow ku diriraya weligeed lama arkin amxaaro ama xabashi dhexdooda dagaalaysa balse soomaalidu oo isku dhaqan isku diin iyo isku afba ah weligeed jufojufo iyo beelbeelay isu haysataa taasuna waxay caddaynaysaa qoomiyadahaas kaloo dhan inay ka liidato marka su-aasha weydiinayaa waxay tahay sidee soomaalidu qoomiyadaha gees afrika la degan shartooda ugu badbaadi karta iyadoo noocaas u dhaqmaysa warbow soomaalidu waa dad dagaalamo oo dhiig kululo hadda xiniyaa shidahaya adiga qoomiyadaha dhanood sheegaysa waxaa laga waaye qoomiyad isu sheegta dareeda hadday ku waartiya haddii silic iyo dhibgaaro damaanteer iyo xumaanteer inay iyaku ku isleeyihiin oo cabdullah waxaa la yidhi soomaalidu waa qowmiyadda keliya adduunka ku nool ee iska dhaadhicisay aaminsan hadday isdisho hadday dhexdeeda isdagaasho hadday kala qaybsanaanto hadday qabiilqabiil isu layso inay weli mid yihiin dareeda hadday ku waarto haddii silxiya dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baale miyaan hadda lagu lahayn warabaaninhageellama wuxuu yidhi eh. allow yaa isgarabsado kollay kalama guurtaan waar haddama waxaana leedihiin soomaalidu waa suntiga hargaha waana war ka gona miyaadan odhan war allow yaa isgarabsado kolley kalema guurtaana miyaan hadda la dheyn war madaxweyne ku-xigeenka puntland ee la doortay wuxuu yidhi waar somalilan baan aqoonsaday miyuu yidhi ma faysal cali waraabuu u jawaabay ma wadda badda khaatuma looma dhowaan karo miyuu yidhi warwarkaa naga dhex gelin waa falantiin wuxuu yidhi ss kaatuma puntland ay ka tahay go'aanka iisimadana inaan xaliyaa doortay haddaba oo firdhiya arrintaa ma la socdaa waayeheye ku daaye wadadeed maraysa waan maqli jiray war kalamaana war ma haysaane madaxweyne xasan sheekh wuxuu tegey wasaaradda gaashaandhigga taliyihii xoogga dalka iyo saraa saraakiishii sarsarena wuu la kulmay wuxuuna amray baa layidhi dagaalka shabaabka in la laban laabo laakiin waxaan la yaabanahay warbaahinta dowladdoo dhan waxay ciwaan ka dhigteen madaxweynaha oo booqday wasaaradda gaashaandhigga marka waxaan is tolo waaba la jabayo wasaaraddii gaashaandhigga miyaa xanuunsato isbitaal taal waarseelax maxay ka dheheen war anigan adigaan kula yaabanahay dalkan oramada ku soo duushay ee cadowga laga difaacayo ee madaxweynihii taliyayaasha u tegey miyaad ku mashquulsan tahay hal erayoo warbaahinta dowladda ka qaldamay war cabdikuusow ciyaalxamar baato wax lagaa weydiin mahayo af soomaaliya waxa la booqdahay hadda waa dadka xanuunsan war warka haweeney warka subaxii dhegayso aryaadaha war ma haysiine bilaashaad u diidaysiina soomaalidu waa bugtaho waa xanuunsan tahay meel kasto joogtana in lagu soo booqdo anugu waa ku tali lahaay sababtoo ah baarlamaankii matalaaya beri gashow guddoonku waxay leeyihiin kooramkii waa buuxsami waaya buga xildhibaanadiiba hadday jiran yihiin saa inta kale u fayaabaa haysaa warbow xildhibaanadu suulka ma saaranin miya war weligood kuwaan dhammaan imaan ayaa mushaar qaata oo haddayba saas maalinta mushaarka loo kordhinaya maxay u soo wada xaadiraan waar maanay sharci qabta lahayn aryaaiyo kaaba sharci dejina war xeer hoosaadkooda ma qabto xitaa miya looma dhammaa ku filan war horta guddoonka baarlamaanka maalin kasta waa kuwa hanjabee oo xildhibaankii soo xaadiri way tallaabaa laga qaadaa dhehee ma fuliyeen hadday run sheegayaan war xasaanad bay leeyihiin in adeero kuwaasna xasaasiyaddaanba ku nacay war dastuurku intuu qodob iyo xaraf iyo faqro iyo cutub joogo u rooyahaye mar haddii xeer hoosaadka layskula dhaadhaco hawshiisu waa dhammaanta lamana kala baxo sharcidejina waxaan maqli jiray haddii dabkii dhaxamoodo maxaa lagu diiriyaa bashiirawanna waxaan maqli jiray haddii dawa bukooto maxaa lagu dabiibaa waranna waxaan maqli jiray haddii dufan basaaso maxaa duxdii ka qaaday waa su'aal daaweynoo madaxadaalinaysi warkalamaanay war mahaysiine dhaqanka abwaan faarax shuuriye waxaa lagu qabtay barnaamijka ayaanka abwaanka oo looga hadlay jiinka webiyada iyo werinta suugaanta waxaana martida ahaayo ka qayb galay laashin axmedday cabdi gaashaan doctores aamine shariif xasan iyo brofesor maxamed cumar dalxa brofesor dalxana wuxuu yidhi jiinka webiyada suugaanta waa ku badnay duuligeedba ereya badanuu soo qaatayna aniga waxaan ka xasuustaa oon ka aqaan budaqabe iyo biyoqabe waa isu baahan yihiin warbwaan bashiir maxamed xirsi meesha uu ka yimid jiin iyo webi ma lehe maxaa u keenay dhaqanoo buuxinaya war ma webiga haddana nagula qabsaday mawa suugaanta jiinka webiga eh. maymuun biyo miyaa laga badiyaa axmeday cabdi gaashaan miyaa lagu gaadhaa waa soo nibdaadee noqo yeeli maaye naarwaaye meeshii naxariis lahaynaya diiq maxaa tiri doora aad tiri anigu waxaan dhihi lahay ninyiiri naabaad yeeli ma yadmoogiiye mooxow yaaqan ninyiiri naabaad yeeli ma yadmoogiiye mooxow yaaqan maqli jiri yaxasma yeere weyska yaal wuxuu yimaadna waayeeda fariimahaasi ee xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysan uu farsamaynaya nabadgelyo